رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد ودرسي شني تبنعد من كتاب الأصول من علم الأصول soo socday maalmahan inkastoo hakad aanu galnay waxaanu maraynaa darsiga la xiriira alakhbaar markii ugu dambeysa waxaanu kasoo dhammaanay annaskh dabcan eh, kitaabka inta ka harsan marka qiyaaska laga reebo wuu iska sahlan yahay ama way iska sahlan tahay saa darteed waxaan isku dayeynaa wax badan inaan dulmar ku sameyno alahbaar tacriifu lkhabari khabarka qixitaankiisa alkhabaru lugatan luqa ahaan annaba-u waa warka ama khabarka wey naba anbaa khabar akhbaar nabau lyawm fi ljarida waa khabarkii aunabiukum qul huwa nabaun cadiim naba marka waa khabar wey kelmat annaba badana waxaa loo adeegsadaa marka waxaa laga hadlayaay uu shani gaar uu leeyahay can innaba'i alcadiim markuu shani gaar uu leeyahay laakiin hadal yaroo ani adi aan isku tuurtuurayno khabar unbuu taagan yahay laakiin naba ma dhihi karti naba u marka uu shaygu aad aad u wen yahay waalmuraadu bihi hunaa halkan marka la joogo waxaa loola jeedaa ma udiifa ila nabiyi sala allahu alayh wasalam wixii nabiga loo tiiriyey oo min qowlin ooraah ah ow ficlin ama fal ah ow taqriirin amaba ogolaansho ah ow wasfin amaba tilmaam ah waqad sabaqa alkalaamu hadalkiina waa uu soo hormaray calaa axkaamin axkaam laga waramo axkaamtaasoo ama waqad sabaqa alkalaamu calaa axkaamin kahiirin min alqowl ow calaa axkaami kahiirin leh in fara badan axkaam oo min alqowli kamida ah. marka halkaa hadhihin axkaamin isku idaafe waqad sabaqa alkalaamu hadalkin wuu soo hormaray cala axkaami kathiirin in fara badan axkaamtooda ku saabsan min alqowli orahdii kaawaan kasoo hadalnay oo inta usuulu fiqiga aanu ku jirno o dhan ba qowl baanu ka hadlaynay alamr annahy oo intaas oo dhan waa maxay qowlkaasi maxaa loola jeedaa ma buu muujinayaa ma muujinayaa ma shaygay karaha ma karaha tanziiha usuul fiqigo dhan baa sida ahaa wa ama alficlu soomaha falkii fa ina ficlahu ay ficla nabiyi sala allahu alayh wasalam anwaacun waa qaybo iyo noocyo alwalu nooca koowaad ma facalahu nabiyu nabigu wuxuu sameeyey sala allahu alayh wasalam bimuqtada aljibillah wixii uunkiisa ama aadinnimadiisu ay keenayso kalakli oo kale cunidii washurbi cabidii iyo wannawmi hurdadii falaa xukma lahu kaasu xukum uma ahanin fii daatihi kaa daatadiisa waqad yakuunu ma'muuran mid laysfaray ma'muuran bihi mid laysfaray inuu noqdaa laga yaabo aw manhiyan canhu mid layska reebay lisababin sabab darteed waqad yakunu lahu laga yaaba inay u ahaato sifatun tilmaan tilmaantaasoo madluubatun layska rabo ee la doonayo kalakli akli cunidii oo kaleo bilyamiini madigta lagu cuno ow manhiyin canhu waxaa laga yaabaa inuu noqdo shay markaa layska reebay waqad yakunu lahu sifatun madluuba ama wuxuu noqon karaa manhiyun canha shay markaa layska reebo oo kalakli bishimaali gacanta bidix in layska in wax lagu cuno haddaba nabiga sal alla alay wasalam waxaa la kala saarayaa afcaashiisa inta qaybood ay u qaybsanto baabul afcaalina xukumka ama fi baabi alafcaali fi usuul fiqi marka la joogo waa baab aad iyo aad u culus wey afcaalu nabiyi sal alla alay wasalam dalaalatuha muqtadayaatuha kutub baa laga qoray haddaba nabiga sal bimuqtada aljibilla maxaa loola jeedaa aljibilla waa khalqiga wاtaqu ladi khalaqakum he wاljibillaة اlأwaliin jibilla waa khilqadii wey ama uumistii wey khalqigiina ula jeeda ay jabalana allahu jala wacala ilahay baana abuuray fanaxnu aljibilla inaga makhluuqaadkii ah haba muqtadaa ay maa yaqtadihi shay waa meesha english implication uu ka dhaho wixii yani aadannimadiisu maxay keenaysaa qofku markuu aadana uu yahay inuu socdo inuu fariisto inuu hurdo inuu cabo inuu cuno inuu tarmo waa qof kastoo aadana la xiriirta haddaba nabiga sal alla alay wasalam markuu wax cunayo iyo markuu wax cabayo iyo markuu hurdayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa muqtada ljibilla qof intuu ku yimaado maanta kuma leh nabiga sal alla alay waslam toddoba sac buu hurday sideed sac buu seexan jiray sagaal sac u seexan jiray adna daqiiqad kuma kordhin kartid daqiiqadna kama jari kartid bimuqtada ljibilla wey nabiga sal allahu aleyh wasalam intaa un sacad buu cuni jiray ama saxan buu cuni jiray ama in ka yar buu cuni jiray adna raashinka intaa ma dhaafsis ma dhaafsin kartid ma dhaafin kartid cid ku dhihi kartaa imala nabiga sal alla alay wasalam nooca sharaabka uu jeclaa sharaabkaana ma cabi jirin nabiga markuu cabayo koobka uu soo hambayn jiray ma soo hambayn jirin waxay doonta ma noqoto cid ku khasbaysa imala maxaa yeele oo wax u laabanaya nabiga sal alla alay wasalam shaksiyadiisa amaba aadannimadiisa falaa xukma lahu fi daatihi kaas wax xukuma ma laakiin waxaa laga yaabaa marka qaarkii inuu shaygaasu ma'muur noqdo waxaa laga yaabaa shaygaasu inuu noqdo mid la yska reebay maalan mamuur maalan haddii sifo gaar gaaray leedahay hadda cunid ahaan adigu cun waxaad doodid cun laakiin in midigta lagu cunaayo waa sifa matluuba khaasa biariiqati alakl nebiga markuu cunayo haddii marka qofka ma iman karo ma dhihi karo maya mar haddii e, cunitaanku aanu shaqo ku lahayn e, masaail e, axkaamtii aanu shaqo ku lahayn falaa xukma lahu fi dati haddii la yidhi anuu san doona ama gacan bidc baan ku cunay ama gacan midig maya nebiga isagaa yidhi waa in gacanta midiga lagu cuno ama manhiyan canhu waa layska reebo in qofkii gacan bidix uu ku cuno waa shay layska reebo markaasoo kale marka waxaan leenahay nacam alakl bimuqtada aljibilla laakiin halka kan uu kasoo kacay wuxuu galay xiiz ama daairat amar in bidix lagu cuno daairata nahyi in bidix lagu cuno athani nooca labaad maa facalahu wuxuu nabiga sal alla alay wasalam uu sameeyey bixasabi alcaadati caadadu waxa ay tahay bixasabi alcaadati caadadu sida ay tahay ka sifati libaasi siduu nebiga sal l sl dharka u xiran jiray oo kale famubaaxun fi xaddi daatihi libaas marka ay taagan tahay waa shay la baneeyey fii xaddi daatihi waqad yakunu ma'muuran bihi in laysfaraa laga yaabaa aw manhiyan canha aa layska raba lisababin sabab darteed asalka marka wuxuu yahay qofku inuu jirkiisa asturto ad waxaad doontid xero laakiin nahyi baa yimid oo la yidhi xariirta ragga ma xiran karaan nahyi baa yimid oo waxa la gabadhu iyadu markay wax xiranayso dhar jirkeeda muujinaya waa inaanay xiran oo dibadda aan ula bixin noocan ma wuxuu noqonaya marka shay ma'muur bihi manhiyun canhu laakiin markay dhar ay taagan tahay adigu waxaa doontid xero ma soo galayso ashyaadeeda lahaa ilaa wa ilaa noocan ma xiran karti kan baad xeranaysaa ma soo geli mubaaxun fii xaddi daatihi athaalith nooca saddexaad maa facalahu wuxuu nabiga sal alla alay wasalam uu sameeyey calaa wajhi lkhusuusiyati khaasnimo wax ku salaysan uu sameeyey isagay gaar ku tahay fayakunu mukhtasan bihi wuxuu noqonaya mid isaga ku gaara fayakun wuxuu noqonayaa mukhtasan mid ku gaara bihi nabiga sal ly wasalam kalwisaali in la xiriiriyo oo kale fi sawmi soonka in la xiriiriyo iyo nikaaxi guurkiiyo bilhibati lagu guursado waxaa jira waxyaabaha marka nabiga isaga un gaar ay u taga waanan dhihi karin waan kaga dayanaya salawaatu rabbi wasalaamu aleyh sida maalan wisaalka oo kale nabiga halkii inagu aan ka afuri lahayn marka la gaaro gabalka u dhaco nabiga waxaa dhici jirtay inuu xiriiriyo salawatu rabbi wasalam marka qaarkii oo ama afurin oo uu ku yimi marka saxbuhu lkiraam uu yihi inama uطcam usqa ani waa lay quudiyaa waana lay waraabiyaa halkaa marka masalat alwisaal waatuu nabiga sal ly slam uu kaga digo yir war iska daaya kalmunakiri lahum isagoo ku cabsiinayo yir wardaayo haddaba masalat alwisaal iyo kale ma dhigi kartid marka anna anoon afurin baan soonkii xiriirinaya ilaa maalinka kale la haadaa nabigii khaas ku tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh innaga waa diiday qofkii sameeye muxuu noqonaya waxaan leenahay waxaad la timi shay khaldan oo shareecada khilaafsan nebigaan kaga dayday isagay gaar ku tahay waxaa nabiga isaga yihi inamaa ucamu wa usqa markuu tacliiqinaya ibnu qayim raxmat ullahi caleyhi uu halkaas uu kala soo baxay khusuusiyaadka nabiga sal lla lay slam adilada meelaha u waaweyn aniga waa lay quudiyaa waana lay waraabiyaa markuu nabiga sal lla lay uu leeyahay anuu markaan tukanayo waan idiin jeedaa markuu leh salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebiga waxaasoo kale ugulama tartami karo waxaa kaloo la mid ah waa nikaaxi bilhiba innaga markaan guurs qof innaga naga markuu guursanayo waa inuu gabadha meherkeeda uu siiyo laakiin nebiga u banaan tahay inay haweenay intay timaado ay tiraahda nebigo waa isu kaahibeeyey hibeeyey mu'mina in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada nabiyu an ystankixa khalisata laka min duni lmuminiin aday gaar kugu tahay baa salawatu rabbi wasalaamu aleyh idan wixii khaas ah waa inaan nas helno halkaa marka dad baa laga yaabaa inay xoogaa halkaas ay ay noocan ma ay isku qariyaan weli waxaa nabiga gaar ku tahay walidalika culamadu waxay faman iddaca alkhusuusiya facaleyhi lbayaan qofkiina nabiga gaar ku tahay isagaa daliil looga fadhiya mar haddii daliil sida kan oo kale khaalisatan laka min duni muminiin leh haddaan lahayn mar haddaan lahayn inamaa uطcam wa usqa idinkoo kaleemay haddaan lahayn haddaba nebiga sal lla alay slam wixii kale uu sameeyey ee afcaala innagana waan kala simannahay haddaba walaa yuxkamu bilkhusuusiyati waa kan khusuusiya loo xukmin maayo gooni noqosho nebiga uu la gooniya arrinkaa la xukmin maayo ila bidaliilin daliil inuu jira mooyaan lianna alasla maxay asalki wuxuu yahay attaasii attaasii in lagu daydo bihi nebiga sal lla alay slam asalka wuxuu yahay waxaan khusuusiyo nas khusuusiyo muujinaya haddii la waayo waan kaga dayanayna maanta masalat alwisaali haddaan naska khasisay haddii aan la heli lahayn waan kaga dayan kari lahayd masalat alhiba fi nikaaxi markay taagan tahay aayadda khusuuska sheegtay haddaan la heli lahayn waanu kaga daya kari lahayn lakiin masala way ka duwanta alraabic nooca afaraad maa facalahu wuxuu nabiga u sameeyey sala allahu alayh wasalam tacabudan cibaadaysasho fawajaba calayhi fawaajibun dheh waxaa waajib ku ah calayhi nabiga sala allahu alayh wasalam xataa yaxsula albalaawo yani famaa facalahu tacabudan fawaajibun calayhi nabiga sal lla lay slm waajib bay ku tahay xataa yaxsula albalaaga ilaa uu ay gaarsiintu ay ka xasisho liwujuubi tabliiqi calayhi maadaama ay waajib ay ku tahay inuu gaarsiiyo uma yakunu manduuban kadibna sunu noqonaya fii xaqi isagoo sunno ku noqonaya iyo xaqina inagana sunu nagu noqonaya calaa asaxi alaqwaali marka la qabto wadalika maxaa yeelay wadalika arrinkaa dheh liana ficlahu nabiga sala allahu alayh wasalam ficilkiisa ama wadalika walamru dalik liana ficlahu nabiga ficilkiisa tacabudan uu u sameeyey cibaadaysaysa darteed uu u sameeyey yadullu wuxuu muujinaya calaa mashruuciyatihi shaygan inuu sharci u yahay walaslu asalkan wuxuu yahay cadamu alciqaabi inaan laysku ciqaabayn cala tarki ka tegitaanka oo fa yakuunu mashruucan uu noqdo laa ciqaaba fi tarkihi ciqaabna aanu ka imanayn in laga tagay wa hada xaqiiqat lmanduub kaana wuxuu dhacayaa xaqiiqat lmanduub wey manduubka marka la qeex xaqiiqadiis waa sidaa waxaa kale la tilmaamayaa shay nabiga sal alla lay wasalam hadda waxaan maraya nooci afaraad nabigu wuu sameeyey lakin wuxuu sameeyey tacabudan buu u sameeyey nabiga sal ly slm marka ummada u muujinay wuxuu u muujinay min ajli iblaaq min ajli tabliiq inuu dadka gaarsiiyo haddaba waxaan leenahay shayga isaga ah yabqaa calaa manduubiyatihi qofkii la yimaadana ajirkeeduu leeyahy qofkii ka tagana dembi markaa kuu mutaysay mithaalu dalik tusaale waa kana xadiidu caaishata anaha su-ilat biayi shayin kana anabiyu sala allahu alayh wasalam yabda-u idaa dakhala bayta xadiidkii caaisha ee la weydiiyey nebiga muxuu ku bilaaban jiray markuu guriga uu soo galo gurigu markuu galay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxa ugu horeeya ee uu nabigu samayn jiray maxay ahayd qaalad waxay tiri bisiwaaki caday buu ka hormari jiray falaysa fi siwaaki cinda dukuuli lbeyti ilaa mujarad alficil cadayo in qofku inuu siwaak uu cadaydo markuu guriga uu soo gelayo ficil unbaa meeshii kasoo xasil fa yakunu manduuban waa sunna oo la dhihi maayo marka albaabka markaa kasoo geshid waa inuu qofka cadayga iboobaa oo u rumaysto oo cadaydo markiiba la dhihi maayo maxayn waxaan leenahay haadihi waxay muujinaysaa mujarad ficil wey nabiga sal ly slm baa sameeyey wa mithaal aakhar tusaale kale kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yukhalilu lixyatahu nebigu wuxuu gelin jiray ama saa faraha u gelin jiray garkiisa fi lwuduu markuu weyseysanayo fa takhliilu lixyati in saa marka biyaha garka dhex looga dhex dusiyo laysa daakhilan ma soo gelayso fii gusli lwajhi wejigi dhiqitaankiisa xataa yakuuna bayaanan marka uu noqdo bayaano limujmalin wax duuduuban la cadeeyo wainama hu mujarad ficlin laba ficil un keliya fayakunu manduuban sunu noqonaya marka yani maala muxuu la jeedaa markuu li xataa yakuuna bayaanan maxaa la aayadda kusoo arortay fi lwudu soo mujmal ma ahayn ida qumtum ila asalaati fagsiluu wujuuhakum waydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum arjulakum ila lkacbayn aayaddaas mujmal bay ahayd nebiga markii uu saddex jeer gacmaha u dhaqo saddex jeer uu sandaasay saddex jeer uu siinsaday saddex jeer wejiga u dhaqay saddex jeer uu midig dhaqay saddex jeer uu bidixi u dhaqay saddex jeer madaxa marka haddana uu masaxay dhagah lala qaado oo haddana uu lugihii u dhaqay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadihi alafcaal ama hada alficl annabawi waa bayaan wuxuu yahay aayaddii mujmalkeed waxaan leenaha marka masala takhliil alixya qofka garka weyn garkiisu gar weyn leh inuu biyihii saa uga dhex dusiyo uu farihii uu gelgeliyo ilaa biyihii markaa ay ka gaaraan garka iyo hoos iyo iyo jinka ilaa uu ka gaaro waxaan leenahay mujarad ficil weye laakiin maaha shay laleeyahay waa ilaba inuu qofka ula yimaado aham shay waa maxay biyuhu meesha in markaa in la gaarsiiyo alkhamis nooca shanaad maa facalahu wuxuu nebiga sameeyey bayaanan uu sameeyey caddaynoo limujmalin wax duuduubanoo min nusuusi lkitaabi qur-aanka nusuustiisa ah aw isunati sunada nusuusteeda ah calayhi nabiga waajib bay ku tahay xataa yaxsula bayaan si uu bayaanka u caddaado ama u xasilo liwujuubi tabliiqi calayhi maadaama ay waajib ku tahay nebiga inuu dadka wax gaarsiiyo uma yakuunu lahu kadibna waxaa u ahaanaya shaygaas xukmu dalika nas shaygaas naskaas xukumkiisa almubayani ee la cadeeyey fii xaqi anaga xaqeenna wa xaqihi isaga xaqiisa fii xaqihi nabiga xaqiisa iyo xaqina anaga xaqeenna fi xaqii maxaa lala jeedaa meeshaad ka dhihle maalan luqada carabi hadii lagu yihahdo hada yajibu fi xaqika marka lagu yihahdo oo wax adiga ku saaran maalan xaqika caleyk meeshaan ka dhihlaawo fain kana waajiban hadduu waajib yahay kana dalika alficlu waajiban ficilkaasna waajib uu noqonaya wain kana manduuban hadduu suno yahana kana dalika alficlu manduuban ficilkaasu sunu noqonaya mithaal alwaajib halkan wuxuu rabaa inuu muujiyo afcaal waxaa jirta nebiga uu la yimid afcaashaasu waxay ka turjumaysaa amaba ay fasiraysaa aayado qur-aana iyo sunnada nabiga sal lla alay wasalam haddaba waxaan leenahay afcaasha iyada ah xukumke xukumkeedu muxuu yihi waxaan leenahay mawaajibe ma sunna hadba naskaas uu ficilka u fasirayo naska la fasirayo ee mujmalka ah hadduu waajib yahay ficilkan waajib buu noqonaya naska nebiga uu caddaynaya ee mujmalka ah hadduu sunno yahay ficilkana sunnu noqonaya mihaal maalan mithaal waajib afcaalu salaati alwaajiba salaaddii waajibkeyd afcaasheeda ama afcaalu salaati salaaddii afcaasheeda alwaajibati waajibka ahayd marka waajib waxaa celinaysa afcaasha afcaalu salaati salaaddii afcaasheeda alwaajibatu ee waajibka ahayd alati facalaha nabiyu sal alla alay slam nebig uu sameeyey bayaanan liajli bayaanin caddayn darteedna u sameeyey limujmali qowlihi tacaala isagoo ku fasiraya hadalka duuduuban ee ilaahay uu yihi aqiimu salaata ilahi waa aqiimu salaata buu yidhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salaada xilliga la tukanayo iyo sida loo tukanayo iyo sida loo weysaysanayo wixii o dhan ba nabiga caddeeyey haddaba aqiimu salaata nabiga sal afcaashiisa marka uu la yimid afcaashaas ma waxaan leenahay xukumkeedi muxuu yihi waajib walaa sunna leesh waajib ay u tahay maxaa yeelay afcaashan waxay fasiraysaa nas markiisa hore waajib ah sax wa mithaalu lmanduubi sunnada tusaalaheedana salaatuhu baa tusaale ah sal allahu alay wasalam tukashadiisoo ragcatayni laba ragcadood uu tukaday khalfa almaqaami maqaam ibraahim gadaashii bacda an farqa min altawaafi markuu tawaafka u dhameeyey oo kale bayaanan cadayn oo liqowlihi tacala u caddaynayo watakiduu min maqaami ibraahima musalla nebi ibraahim maqaamkiisa waxaad ka yeelaataan meel lagu tukado xaysu taqadama halkaasuu nebiga uu hormaray sala allahu alay wasalam ilaa maqaami ibraahim buu halkaas u dhaqaaqay wa huwa yatlu hadihi laayaati isagoo aayadan aqrinaya wاragcataani labada ragcadood haddaba khalfa maqaami maqaami ibraahim gadaashii lagu tukanayo sunnatun baa leenahay maxaa sunna u niri sunna maxaan u niri wاtakiduu baa ka horreyy soo ma wاtakiduuda soo amar maaha haddaba wاtakiduu min maqaami ibrahim musalla soo amar maaha amarkaa maxay culamadu ku fasireen inuu amru nadbin ee aanu ahayn amru heesh wujuub aanu ahayn mar haddii marka ficilka nebiga marka kan uu cadaynayo shay mujmal ah ee asalkiisa uu sunno yahay kanna sunnu noqonay haddaba gunaanaadka hadalkeena muxuu noqonaya muxuu noqonaya afcaashii nebiga waa tan la qeybiyey midna waa wax aadannimada u laabanayo hadda markaas qof kastoo bini aadamana ilaahay subxaana wa si gaara dadku waa kala raashin cun badan yihiin dadku waa kala hurdo badan yihiin dadku waa kala cabitaan badan yihiin marka lagu dhihi maa nabiga sal garaamkiisa garaam lamida ma dhaafi karta cid ku dhihi karta markaa mala maala shay jibillah laakiin saasoo ay tahay haddana qofkii yidhaahda nabiga sal alay waslam laba timirood ma dhaafi jirin markaa meeshiin hal xar qaata anna waan qaadanayaa ay kaaga dhigto ajir baad leedahay biidn illahi subxana wa tacala maxaa nabiga ku dayatay ila allahumma shaygii hadduu ma'muur noqdo sabab baa keentay maxaa nabiga sal lay wasalam wuxuu yihi kul biyamiinik maxaa le shaydaanka ayaa bidixda ku cuna sabab baa timi marka marka ilaafil bilmiin halka waa imanaysa qeybta labaad waxaa lanoo sheegay wax caado ah dharkan la xirto dharku waa dhar shay waa shay caadada u khuduca wey dharka ay dadku ay xirtaan waa shay caado ah wey sharciga meel uu kasoo gelayo ma laha ilaa allahuma wixii sifo gaara loo xirta mooyaan yacni maalan dharku haduu yahay mid cawradaada astura oo aanan muujinayn cawradaada aanan muujinayn oo sida ilaahay subxaana wa tacaala eh, uu raalli ka yahaana aad u asturanta waxba kuma dhibna laakiin qofki inuu yidhahdo anigu dharkayga ilaa wa ilaa waa inay noqoto eh, cimaamad buluug ah iyo cimaamad guduud ah iyo cimaamad cagaaran iyo qofku iska gashan kara lakin waa dhaqan carbeed wey inaa mawduucaas ku baraarugno maxaa yeelay eh, dadkan dad baa iska leh iyaga gashan jiray ninka soomaaliga cimaamad garabka laga ratay iyo gashtaa waa shay iska caada nin kale wuxuu gashtaa suudaniga jilbaab weyn buu gashtaa gabarka dhabarka jeebka kule oo xabadka aanan ku lahayn buu gashtaa bakistanigii wuxuu gashtaa bahalkii dabadheer ay soomaalida dhihi jireen kaasuu gashtaa turkiga muxuu gashtaa kurdidu surwaal aad boodeed hoos u dhac in la yiri wuu gashtaa nin walba u gashtaa dharka waxaa rabaan kuli xishmad inay ka muuqato laakiin qof surwaalkiisa uu salka kasii dhaadhacay oo kale ama jirkiisa uu muuqdo oo kale ama ninka raggaa xubnihiisa jirka ay muuqdaan oo kale ama haweeneyda taasaa la diiday laakiin wuxuu hadday yihiin wax jirkaaga astura qofka jirkiisu hadduu asturan yihin intaasaa qofka ku filan laakiin marka dhar gaara ah, haddii sifo gaara ah laysku khasbaayo waxaan waxaan leenaha hadii min alcaadaat caadaadka carabta ay ahayd walidaalika xataa caadaadku waxay la socdaan maca alcasr ninkii eh, maaragtay noolaa nabtiga ahaa hore u noolaan jiray ee qamiiska adag wadan jiray ee qallafsan maanta wuxuu taa mid yar oo raqiiqa oo le percentage waxaaba ku jira xariir baa ku jirta le hadda ninkii shalay wadan jiray cimaamada weyn oo madaxa tobanka mar saa lagu duuduubi jiray sida suudaanta oo kale maanta wuxuu wataa qotra oo shimaaq buu wataa oo ingiriiska lagu soo sameeyo kuwa xataa laguma sameyo wadanka carabka laguma sameyo wadamada carabta laguma sameyo tii marka de qofkii qurux u gashanaya lebis u gashanaya kii cimaamad gududan gashanayn ha gashto kii mid cad gashanayn ha gashto kii qamiis gashanay ha gashto kii surwaal gashanay ha gashto lakin dadka waxaa la rabaa inay dadka dharkooda aanay dadka ku mashquulin aan arkin ilaa wa qamiiska diina ilaa wa kana diina ama kii surwaalka wato maantana laga fujin waayo dinkii qamiiska wata oo shaqo ka dhigto maxaa kan u gashanaysaan shaqadaada maaha ama ka kale ku mashquulo waxaan hadi shay min alcaadaat wey wax hadday caado yihiin allibaaska lakin waa inuu muxtashim noqdo likuli maqaaminna maqaal wey adoo mathalan eh, qofka markii salaada lagu jiro oo kale eh, markii la joogo maqaamaadka eh, meelaha diiniga oo kale maqaam walbaba wuxuu leeyahay dhar gaara munaasaba xataa dadka kale galaba aragtay dharka xaflada cashada waa dhar gaara dharka shaqada waa dhar gaara dharka marka dad madaxa la qaabila waa dhar gaara shir marka laga waa dhar gaara qofka marka maxaa diidayo markii uu taraawix uu tukanayo o kale inuu xoogaa qamiiskiisa iska gashto maadaama la rukuucayo la kacayo markuu baytullah iskaga joogo oo kale laakiin bahashu shay waajibin oo leh ilaa ilaa hada libaas qofki isagaa daliil laga rabo qaybta kale saddexaad waxay noqotay calaa wajhi lkhusuus nebigay gaar ku tahay haddaba halkaa marka dad baa waxay sameeyaan la soo booda nusuus badan bay dariisada kala baxaan iyagoo leh nebigay gaar ku tahay nebigay gaar ku tahay inuu dalil jiro daliilku hadduu leeyahy nebigay gaar ku tahay oo cid kale la wadaagaysa markaa ma masaladu meeshaydi taa haddii laakiin nas muujina aana lahayn wax alla wuxuu nabiga uu sameeyey inagana marka waa la wadaagna qeybta afraad waxaa la yidhi wuxuu nabiga sala tacabudan u sameeyey tacabud ahaan u sameeyey ilaah ugu dhawaanaya yani maalan nabiga isagaaba yidhi xadiid lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaatin haddaanan ka baqanin inaan culays ay ku noqoto oo inaan cuslaayo ummaddeeda haddaanan ka baqanin mar kastoo la weysaysanaya dadka waxaan dhihi lahaa dadku ha cadaydeen iyo guriga marka lasoo gelay oo kale tacabudan wey ah waxaa kaloo lamid a haddana waxaan niri qeybta kale ee shanaad waxay tahay nebiga afcaashiisa haddii afcaashaasu ay ka turjumayso nas hore usoo ororo mujmal ah xukumka naskaas buu ficil kamu yeelanaya naska hadduu aha waajib ficilkuna waajib nasku hadduu ah sunna ficilkuna wuxuu noqonayaa sunna wahakada dawali wa ama taqriiruhu taqriirku waa meesha approvalka taqriir waa maxay inuu sugo hadda maalan waxbaad i weydiisay ama waxaad tiri waxa waxaasoo sidaa maaha markaas waxaan ku leeyahy nacam ay ana marka maxaa noqonaya ana aqrartu laka dalika shay waan kuu suga wey wixii ay approved in waxaanu sax yihiin taqriir waa maxay nabiga sal l sl isagu ma dhihin isagana ma samayn laakiin isagoo meeshii joogo goobtii joogaa lagu ag sameeyey waa la sameeyey nebigana wax faallaa kama bixin oo waxba kama dhihin salawaatu rabbi wasalaamu aleyh jooji iyo same intoomaanu dhihin taqriir baa lagu magacaaba wa ama taqriiruhu sala allahu alay wasalam calaa shay shayga uu sugayo fa huwa daliilun arrinkaa wuxuu tusmaynayaa calaa jawaasihi shaygaasu inuu bannaan yahay cala alwajhi aladi aqarahu siduu nebiga u sugay ayuu u bannaan yahay qowlan kaana ahaaya orah ama ficlan ficl ahaaya mihaalu iqraarihi cala alqowli markaan u baxno iqraarka nebiga sal alla alay wasalam qowlka uu sugay iqraaruhu aljaariyata alatii sa'alaha gabadhii jaariyada ahayd ama jaariyadii ama gabadhii yarayd ee nebiga markuu su-aasha weydiiyey jawaabtii ay bixisay uu nebiga sugay oo waxba aanu ka soo celin markuu gabadhi uu yidhi ayna allah halkee ilaah jiraa qaalat ay tiri fi samaai samada ay tiri nebiga haddii fi samaa'ida ay khaldan tahay waxbuu ka dhihi lahaa wa fi samaai macna hadhihi mawjuudun fi kulli makaan buu dhihi laha sal alla alay slam laakiin nebiga uu ka aamusay calaa maada yadul waxay tusinaysaa culuwullahi inuu sugan yahay iyo allahu fi samaa in la dhahayo ee sunnaduna ay tahay naskun uu madhabka saliimkaana sidaa inuu yahay maxaa yeele nabiga sal lla alay slam haddii wax kale ay jiraan waxu dhihi laha hadhihin allahu fi samaa hadhihin ilahay ha tajsiidin ilahay ha tajsiimin ilahay meel ha ku sheegin intaasuu dhihi lahaa aliqraarka marka wuxuu muujinayaa inuu shaygu sugan yahy wa mithaalu iqraarihi cala alficil nebiga sugiddiisa uu sugay cala alficilina إقراره صاحب, صاحب السرية الذي كان يقرأ بأصحاaبه نبga صلى اه عليه وسلم ogolaanshaha u ogolaaday ninkii isagu dooyada hogaaminayey amaba ilaalada hogaaminayay ama ciidanka hogaaminayay ee asxaabtiisa u aqrinaya markuu salaada uu ka bixinayo ayuu qur-aan u aqriyi jiray طabعا fayktimu markastoo faatixada u aqriyana fayktim wuxuu kusoo gunaanadi jiray bqul huو اllah أxad suuraة اkلاص nin baa la diray waxaa la yidhi adaa yani la yidhi saaxibu sariya waxaad tahay sariyada waa marka eh, waa waa ciidanka la diray intelligencyga loo diro ee dooye ahaan loo diro ee la rabo inay markaa soo butuuliyeeyaan oo meelihii warka keenaan marka ninkaa markasta oo dadka salaada uu ka bixinayo faatixada markuu aqriba qul waa laba ahad buu raaciya kadib dabcan dadka lagama badbaadaye way soo ashtakoodeen markaasuu yidhi faqaala nabiyu sal alla alay saluuhu biayi shayin kaana yasnacu dalik bal iisoo weydiiyey sababta waxaa u sameynaya idinka waxaa kala ninkan mar walba qulwalu gura qulwalu unbuu aqriyay bal iisoo weydiiyey fasa'aluuhu markaasay weydiiyeen faqaala wuxuu yihi sal alla alay slam faqaala wuxuu yihi ninkii dheh liannaha sifat raxmaani sababta an u aqriya waxay tahay maxaa yaha suurat likhlaasi allaha raxmaanka sifadiisa wa ana uxibu an aqra'aha ana waxaan jeclahay inaan iyadii aqriyo faqala nabiyu sal alla lay sl nabiga marka wuxuu yhi ahbiruuhu ana allaha yuxibu isna u sheega inuu ilaahi subxana wa tacala u jecel yahay xadiidkan iyada oo halka darsiga ku salaysan yahay u yahay iqraar in marka qofka uu hal suura soo celcelin karo ha noqoto suurat alikhlaas ama suuradda dan ha noqoto iyadoo taa uu ka hadlaya haddana waxaad markiiba ka qaadanaysaa bini aadamku inaan laga badbaadayn sidoodaba ninkan wuxuu aqriyay kitaab allah jal waa qur-aan waa la aqrin qul wallahu axad laakiin markii waxay yihahdeen muxuu usoo celcelinayaa suuraddaas arrinka labaad wuxuu yahay dadka layskama xubniye ah eh, nebigu wuxuu yahay saluug bal soo weydiiyey horta ha la soo weydiiyo qur-aanka luusan aqoon buu intaa u aqriyay maxay ka tahay sababta markii lasoo weydiiyey kadib nebigu wuxuu xukmiyey ninkan wuxuu sheegtay nabiga mari sal alla alay wasalam magu isku qarinayaaye wax kaluu ka wada jawaabtuu bixiy jawaabaan ahayn buu noocan ma jawaabta saxda jawaabaan ahayn buu nafsiyey nabiga mari ma daba kicin qofkan hadduu wax kuu sheego ruuxan maxaa u samaysa waxaan sidaa iyo sidaa haddii ay noqoto qofka halkaa inaa kaga hartid iyadana waa dilil meeshiisa waxaa kaloo laga qaadanaya haddana qofkii wuxuu ninkan u jeclaaday raxmaan buu jeclaaday xubiga allah subxana watala waxyaabaha reflexiga sameeyo waxaabaan sameeyey waxaan u sameeyey liananii uxib allah jala wacala adna marduudkii waad helaysa ilah baa ku jeclaanaya jala wacala wa mithaalun aakhar tusaale kale iqraaruhu lxabashata yalcabuuna fi lmasjidi nebiga marka markuu u ogolaaday nimankii xabashada ahaa inay masaajidka ku dhex ciyaaraan min ajli taaliifi cala lislaami iyadoo ujeedadu tahay dadka in lagu soo dumo islaamkii inay soo galaan way dhici jirtay masjidka nabiga sal lla alay wasalam bay meel ka mida ay kaga ciyaari jireen ama dhexdiisa nabiga masjidkiisuna ma ahayn meelahan complexyadan eh, eh, hadda dadka ay degan yihin wax weyn ma ahayn oo meel xafiis leh iyo meel eh, maaragtay leh anshiadii activitateka lagu qabtay iyo meel ma ahayn nabiga sal meel yaroo sidaan oo markii roobka uu soo da-o sidaan tilmaamayn maalinkii nabiga sal alay slam markaa uu qoyi jiray salawatu rabbi wasalaamu aleyh habeenkuna xayawaanku saa u dhex seexan jireen oo gogol aanan ahayn qofka markuu fariisataa leeyahay allec bilxasa ama man massa xasa qofkii quruux taabta adoo hadda jimcaan dhegaysanaya quruux baa arki mays meesha male waxaa ku falaadida meesha markaa mar masjid iska mutawaadica oo aad mutawaadica laakiin wuxuu soo saaray uu soo saaray masjid saasoo kale u ahaa haddaba nabiga sal masjidkii sal alay slam isagoo sa ah haddana waxaa li kaanuu yalacbuun halkaa marka waxaa ka qaadanaysaa masjidku inuu noqonayo mutacadid alwadaaif ama inuu noqonayo multipurpose functionkiisu inuu badanayo keliya maaha meel eh, leeya dadku ha tukadeen marka la tukado qof hadli karaa ma ha baxo macnaheedama haddii masaajida waqtiga nabiga sala allahu alay wasalam dadka lagu soo dumeeyey inagoo joogna dhul aanan qarbi ah oo muslimiintu farakutiriisa ay yihiin waxaa masaajiddu inay yeeshaan inay yeeshaan waaxa kala duwan oo ha noqdeen heyrmuslimiin dad aan soo islaamin ha noqdeen dad eh, muslimiina laakiin islaamkooda weli practicing aanan ahayn ha noqdeen dadka kale multazimiinta ah odayaasha meelay leeyihin dumarka meelay leeyihin ciyaalka meelay leeyihin musicku waa inuu dabooli karo dhammaan baahiyaha kala duwan ee bulshada iyo dabaqaadkeeda kala duwan marka in la heli karo oo halka aan lalahayn maxaa markii qof gaala wax loo shaqeey gaalka maxaa masaajka soo geliya aan lalahayn lahayn albaabka aan laga xirin lakiin inuu yeesho meel uu fariisto oo islaamka loogu sharxo oo introduction islam uu jiri karo tacriif bilislaam la fahamsiin karo waa in la helo nabiga sal lay slm marka min ajli taaliifi buu u samayn jiray haddaba nabiga sal lay slm marka maadaama wax faalla aanu ka bixin oo bal caaisha waxay leedahay nabiga sal lay wasalam meeshuu isoo istaajin jiray dhabankaygana dhabankiisu saa u saaraa kadibna waxaan isla daawan jirnay nimanka xabashida masjidka udhex ciyaaraya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saasuu samayn jiray sal alla alay wasalam weli waa lala socdaa keligii maa maca zawjati alkariima waxaasoo nooxa ka muuqata masjidku inuu lahaa xadaara inuu lahaa risaala inuu lahaa inuu lahaa hadaf gudan yiri fa ama maa waqaca fi cahdihi sala allahu aleyh wasalam amaa wixii dhacay waqtigiisa walam yuclam bihi ama walam yaclam bihi nabiga aanu ogeyn fainahu laa yunsabu ilayhi loo nisbayn maayo nabiga loo aanayn maayo walakinahu xujatun weeye xujuu noqonaya liiqraar illaahi ilaahay ogolaanshihiisa lahu kaa ogolaaday walidalika saa darteed bay istadalla saxaabatu saxaabada ay soo daliishadeen radi allahu canhu calaa jawaazi alcazli inay bannaan tahay qofka in uu markaa ilmaha iska ilaalin karo biqiraari illaahi ilaahay sugidiiso lahum iyagii uu u ogolaaday calayhi arrinkaas qaala jaabirun baa wuxuu leehy radi allahu canhu kunnaa naczil ilmahanu iska ilaalin jirnay walxaal alqur'aanuna yanzilu uu soo degay muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa isugu tegay زاد muslim wuxuu ku dara qaala sufyaan baa wuxuu yidhi walow kaana shayan hadduu shay jiri lahaa shaygaas yunhaa canhu layska reebo lanahaana canhu lqur'aanu qur'aanka inaga reebi lahaa wayadullu calaa ana iqraara marka maxaa loola jeedaa macnaha waxaa dhici karta in ilan waxaan niri waqtigii nebiga waxaa dhaca waa tan sunnada la raaciyo saxaabiga hadduu yihahd min asunati ama u yihahdo ama umirna u dhaho ama nuhiina u dhaho waxaaso dhan waxay kamid yihiin ma lahu xukm rafci soonama soo marin oo hadalkama kama waxaa dhici karta in afcaal bacd alafcaal ay saxaabadu ay samayn jireen fii caddi nabiy sal ly sl nabigana aanu ogeyn marba mahayo nabiga suu ka ogaan karaa nin gurigiisa ku jiro albaabadu ay u xiran yihiin oo nolol dhex marayso isaga iyo lamaanihiisa dhex maraysa nabiga miyaa ogaan kara laakiin ilahi subxana wa tacala wala socda fallahu jala wacala mualic qofka gurigiisa markuu ku jiro albaabada markii u nabigu allah subxana wa taala la socda marka waxaa leeyahay haddii nebiga aanu ogeyn laakiin waxay ahayd marka qur-aan inuu soo dego haddi waxay khaldan yihin qur-aan baa soo degi laha waxaa waxaa dadka ha ka istaageen qur-aanna ma soo degin halkaa marka maxaa laga qaatay waxaa laga qaatay mar haddii qur-aan meesha aanu arrinkaas kusoo degin shaygaasu shay jaa-isi inuu yahay hadduu shay reeban u yahana qur-aan baa soo degi lahaa nebiga yaanu bala waxayna daliil u ah xadiidkan jaabir wuxuu leeyahy casli baan sameeyey casliga waa qofka marka u galmoonayo inuu manida dibadda isaga daadiyo isagoo iska ilaalinaya halka inay ilmo yimaadaan marka kunaa nacsil waanu siibi jirnay wlqur'aanu yanzil xadiidka macnihiis waa sidaa haddaba dabcan waxaa halkaa laga qaata marka qofka inuu casl la iman karo oo maanta ama ha isticmaalo wax alla wixii eh, ilmaha la ysaga ilaalin lahaa ha isticmaaleen ama ha isticmaaleen family plan ha isticmaaleen ama taxdiidan annasl waxa la dhaho ama ilmaha lakala dheeray waxay doontaa ha noqotay inay banaan tahay daliilna waxa u ah jaabir baa wuxuu ley waabaan samayn jirnay walqur'aan aan jaabir arag qur-aankana wuu soo degay nebiga nama ogeyn maxaa l guriga dhexdiisa waxaan ku samaynayno maa kaana nabiyu daari canha nebiga lama socon laakiin qur-aankaan soo degay oo ilaahay baa nala socday w hadday ree banaan lahayn nebiga isagoon ka warrayn ba waxaa dhihi lahaa asxaabtaada waxaasay samaysaa wuxuna way reeban yihin wargeli halkaa marka waa kaa daliil bay u tahay ويدل على أن إقرار الlahi على أن إقrاaر الlahi xuجة إلaahay إقrاarkiisu inuu xujo yahay أن الأفعاaل المنكرة أmا ويdل waxaa muujinaya عalى أنa إقrاar الlahi xuجة إلaahay إقrاarkiisu inuu xujo yahy waxaa dليil u ah أن الأفعاaل المنكرة أفعاaشha xn التي كان المناaفiقوun ay منaaفiقintu يkفunaha ay qarin jireen يubayiنha الله تaعالى ilahy baa cadayn jiray wyunkiruha calayhi waana uu ku diidi jiray fadala calى ana ma sakata allahu canhu arrinkaa marka wuxuu tusiyey wuxuu ilaahay ka aamusana fahuwa jaa-izu inay banaan tahay yani maalan haddii laisweydiiye su-aalaha siday suurtagal ku tahay yani hal iqraa llahi jala wacala xujo ma noqonaya haa munaafiqiinta waxyaaba badan ay qarsan jireen bay buu qur-aanku fadeexeeyey qur-aanku uu ka hadlay intaasoo kaga hadlay yukhaajicuuna allah khaajican waida qaamuu ila salaati qaamuu يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء markuu leeyahay yaxsabuuna kula sayxatin calayh hum lcaduw faxdarahum qaatalahum allah nebigu waxaa soona lama socdo wuxuu arkaa qof bini aadama oo masjidki yimid oo baxay dadkii isku dhex daray oo wixiisa noocan ma aad moodid inuu muslim yahay lakiin waxbuu qarsan jiray ilaahi subxana wa tacaala kama aamusin marka waa u sifeeyey dad waxaa jira sidaa iyo dad waxaa jira sida iyo sida nebiga xitaa in xabad xabad loogu sheegan way muuqata xadiikii xadiidkii xudayfa saxbu sir rasul lah sal lla alay wasalam wuxuu yiri nebiga anuu igu siraysan jiri wuuna qarin jiray xudayfa ilaa uu leeyay ibnu mumayka uu leeyahay adraktu arbaciina yani bimacnaa eh, markii liis dheer buu hayn jiray xudayfan ula jeedaa cumar khadaab marka wuxuu mar walba eegan jiray xudayfa qofku ku tukadana ku tukan jiray qofkii xudayfa uu ka istaagana kuma istaagi jiray wuu ka istaagi jira kuma tukan jira maxaa yeelay xudayfa wuxuu hayay liiska munaafiqiintu hayay cumar xitaa uu ka baqi jiray wuxuu yidhi ilaah baan kugu dhaaray nabiga magacayga ma sheeg yani qof walbaba wuxuu le waa malkul ibn abi mulayka arbaciina min asxaabi nabiyi baan haleelay kulluhum kana yakhaafu cala nafsihi nifaaq idan marka nifaaqa lama qarin jirin wa mithaalu ma udiifa ila nabiyi sala alla alay wasalam waxaa nabiga loo tiiriyey tusaalihiis oo min wasfin sifa ah sifadaasoo fii khuluqihi nabiga akhlaaqdiisa u laabanaysa waxaa tusaale u ah kaana nabiyu sala allahu alay wasalam ajhod annaasi dadka kan ugu deeqsan buu ahaa wa ashjac annaasi dadka kan ugu geysan buu ahaa wa ma udiifa ila nabiyi sala allahu alay wasalam min wasfin fii khilqatihi ee u laabanaysa nabiga sida ilaahay u abuurana kaana nabiyu sal alla alay wasalam rabcatan bayna arijaali buu ahaayo waa kan waa lagu fasiray laysa bitawiili nin dheer nama ahayn oo dherarkiisu faaxish yahay walaa bilqasiiri mid gaaban oo gaabidiisu ay dheerta ay darantaana maaha nabiga intaas u dhexeeyey marka ribcadaas kelmada ku fasiris aqsaamu alkhabari khabarka qeybihiisa biictibaari man yudaafu ilayhi iyadoo la eegayo cidda hadba loo aaneeyey ayaanu qaybinaynaa haddana waxaanu kasoo baxnay afcaal nabiy sal alla alay wasalam waxaan u gudbaynaa eh, akhbaartii halkan marka qaybtan waa mustalixii intaan kusoo barano wey yanqasimu alkhabaru khabarku wuu qaybsamaa bictibaari man yudaaf biictibaari man yudaafu ilayhi iyadoo la eegay cidda loo tiirinayo ilaa halaathati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsamaa ka badala marfuucin wa mawquufin wa maqtuuc saddexdaabuu u qaybsamaa falmarfuucu xadiidka ama khabarka marfuuca ah maa udiifa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam oo wixii nabiga loo tiiriyey sala allahu alay wasalam loo tiiriyo xaqiiqatan xaqiiqa ahaan oo qaala nabiyu facala nabiy la yihahdo aw xukman xukum ahaanoo ama fucila fi cahdi nabiyi sal lla alay slam kada falmarfuuc xaqiiqatan kii xaqiiq ahaan loo tiiriyey qowlu nabiyi wey nabiga sal warahdiisa iyo wa ficluhu iyo falkiisa iyo iqraaruh oo hadda aan soo baran wlmarfuuc xukm kaa marka hadaad maqashid marka culamadu marka ma dhahaan marfuuc xaqiiqatan marfuucun bay dhahaan haddii laga aamuso waa marfuuc laakiin marfuucii wax usii qaybsamaa xaqiiqa nebiga ayaa yiri nebiga ayaa sameeyey nebiga ayaa ogolaado goob joog ah marka waxaa lagu magacaaba iqraar xaqiiqi wlmarfuucu xukman kii xukumka ahaana ma udiifa ila sunnatihi wixii sunadiisa loo tiiriyey aw cahdihi ama waqtiisa loo tiiriyey aw naxwi dalika wixii la halmaalo oo mima laa yadullu oo aanan tusinayn calaa mubaasharatihi nabiga inuu sameeyey iyaha ficilkaas mubaashara macnaha maxay inuu isaga sameeyey aanay markaa muujinayn kelmada baashara waa shayga markay waa meesha inback english ka dhaho yani baasharatu shay-a markii labadaas wax saa isku taabtaan marka nebiga aanu markaa shaygii aanu shaygii aanu samayn oo farihiisa aanu ku samayn iyo wixii la midka wa minhu qowlu nabiyi sala allahu alay qowlu saxaabiyi baa kamida dheh haddii saxaabi ina yidhaahdo umirnaa waa layna faray aw nuhiinaa ama waa laynaga reebay aw naxwuhumaa ama waxay ila halmaala ka qowl ibn cabaasi radi allahu canhu markuu leeyahy umira annaasu dadka waxaa la faray an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyti marka ugu danbaysa inay noqoto beyti ilahay inay tawaafaan ila anahu khufifa can alxaaidi ila anahu khufifa can alxaa'idi lakin gabadha dhiiggii qabtay waa laga fududeeyey wa qowluhu ummi caiyata marka ay leedahay saxaabiyada nuhiina waxaa lanaga reebay can itibaaci janaa-isi inaan raacno walam yuczam calayna nalqomana adkayn haddaba haddaad maqashid jumladdu ama ficilka wuxuu samaysay impassive voice ficil majhuula umirna waa layna faray nuhiina waana laga reebay xukim calay waana lagu xukmi yaa sameeyey marka man ilaamir marka faacilku u qarsanya activekii man ilaamir yaa waa cidda amartay nabiga sal ly slam man inaahi yaa reebay annabiyu sala allahu alayh wasalam fii cahdi nabiy hadi waqtigiis marka xukmu rafci nebiga si directly ah shaygii looguma tiirin laakiin markii waxaan fahmaynaa anlaa aamira hunaaka hayru annabiyi anlaa naahiya hunaaka hayr annabiyi sal alla alay slam nebiga cid aan ahayn inaanay amarna bixin karin waxna reebi karin ithnaan wlmawquufu xadiidkii mawquufka ahaa maa udiifa ila saxaabiyi waa saxaabigii wixii loo tiiriyey walam yahbut lahu aanu u sugnaan xukmu rafci saxaabigaa loo tiri lakin xukm rafci male xukm rafci waa maxay yani bimacnaa saxaabiga ma dhihin umirnaana ma dhihin nuhiina ma dhihin calaa cahdi rasuulillah ma dhihin laakin saxaabiga hadduu ina dhihi lahaa intaas maxaa meesha ii noqon lahayd rafci xaqiiqi wahuwa xujatun cala alqowli araajixi qowlka raajixa marka la qabto waa xujo oo muxuu yidhi cala alqowl araajix waxaad ogtihiin waxaa jira kitaabkan waa kitaab iska yar oo afgaaban lakin kutubta kale waxaa ugu tegi doona haddii ilahay na gaarsiiyo mid kamida ah waana soo maray alwaadix fi usul fiq aan ku soo maray waxaa jira baab lagu magacayo aladila almukhtalaf fiiha adilada ay fuqahadu ama usuuliyiintu isku khilaafsan yihiin ma la daliishan karaa mise lama daliishan kara waxaa kamid ah minhu qawl saxaabiy qawl saxaabi xujo yahay almasaalix almursala alistixsaan iyo abwaabta lamidka ah waxay kamid tahay adila mukhtalaf fiiha idan cala qowli raajix marka la qabto qowl saxaabiy xuja ayuu sheekhu markaa tilmaamay ilaa an yukhaalifa nasan in uu garab maro nas oo ah aayad ama xadiid aw qowla صaxaabiyin aakhar ama صaxaabi kale hadalkiisa inuu khilaafo fain khaalafa hadduu khilaafo nasan hadduu khilaafo qowlkii صaxaabiga ukhida binas naskaa la qaadanaya wain khaalafa qowla صaxaabiyin aakhar صaxaabi kale qowlkiisa hadduu khilaafona laba saxaabi bay noqdeen soo ma way barbar dheceen ukhida biraajixi minhumaa hal midka xooga badan labadooda arjaxsan baa la qaadanaya waa laisweydiinaya xagga adilat tarjiix baabkay noogu imanaysa ma hordhacayo wsaxaabiyuna waa kee man weeye ijtamaca binnabiyi nabiga la kulmay muminan xaalu yahay midkii rumaysan bihi nebiga wamaata dhintay calaa dalika iimaankaa ku dhintay waad ogtihiin baabkan marka la joogo tacriifu saxaabi aqwaashu aad bay u badantah lakiin qowlka ugu afgaaban waa kan wاlmaqtuucu maqtuuc maxaa loola jeedaa ma udiifa ilى الtaabici wixii taabici loo tiiriyey iyo faman bacda cidii ka danbayso ataabici taabici taabici haakada soob wاtaabicuun ayaa loola jeedaa man ijtamaca bالصaxaabiyi waa midka saxaabiga la kulmay muؤmina bالrasuuli xaalu rasuulka rumaysan yahay wamaata calى dalika kaana ku dhintay kaasaa saxaabi lagu magacaaba taabici marka taabicigii saxaabigu la kulmay saxaabigii nebigu la kulmay waxaana la inuu nebiga la kulmo waxaa kaloo la shardiyey iimaan inuu mumin yahay markuu nebiga la kulmay waxaa kaloo la shardiyey wamaata calaa dalik laakiin nin aan nebiga la kulmay saxaabi ma yahay khilaafkays meeshuu yaal hadduu waqtigiisa noolaa oo shardiga waa iska khilaaf leh matala masalada annajaashi iyo soo gelaya qowlka labaad ama qeybta labaad mu'minan bihi marka la yihaahdaan mu'minan bihi niman waxaa jira kafara ah oo nebiga la kulmay marka saxaaba maaha maxaa muminiin maayaan waxaa jira dad waqtigii nabiga nabigana la kulma muminiin aha laakiin nabiga markuu dhintay kadib ridoobay nimankii asxaabi ridoo kale saxaabi maaha marka waxaa la rabaa nebigna inuu la kulmo isagoo muminana uula kulmo iimaankana ku dhinto saddexdaa shardi marka hel saxaabi lagu magacaaba saddexdaa shardi marka laga helo taabicigana isna waxaa lagu magacaaba taabici aqsaamu lkhabari biictibaari turuqihi khabarka qeybihiisa iyadoo loo eegayo wadooyinka kala duwan uu ku yimaado yanqasimu alkhabaru wuu qaybsamaa bictibaari turuqihi iyadoo wadooyinkiisa la eegayo ilaa mutawaatirin buu u qaybsamaa xadiid mutawaatira iyo wa axaadin buu u qaybsamaa falmutawaatiru xadiidka mutawaatirka ah maa rawaahu waa xadiidka ay wariyeen jamaacatun kooxo kahiiruuna fara badan yastaxiilu fi lcaadati sida caadadaana ay caqligal aanay ahayn an yatawaaطa'u inay ku heshiiyaan cala alkadibi baanta wa asnaduuhu una tiiriya ilaa shay-in shayo shaygaasoo maxsuusin la taaban karo marka khabarka marka la qaybinayo waxaa loo qaybiyaa dariiqa marka la eegayo iyo dadku waxay isku daraan marka dariiqan xadiidka uu ku yimid waa qeyb xadiidkii xukmintiisana waa qeyb kale ariiqa uu ku yimi xadiidka marka wuxuu ku iman karaa ama ariiq mutawaatira ama wuxuu ku iman karaa ariiqa axaada mutawaatirku isagu waa hal qismi isagu unbaa lafdi iyo macnawi noqda laakiin waa hal qismi halka axaadku uu saddex qaybood yeelanayo uu yeelanayo casiiz iyo hariib iyo mashhuur yeelanayo iyo mustafiidko isna la sheegay lakin mashhuurka lasoo geliyo saasuu marka shajaraha markaa mutadaliyu noqonay haddaba markay mutawaatir ay taagan tahay wuxuu yahay mutawatir maxaa lagu magacaaba waa in jamaaca kathiiruun ay weriyeen halkaa marka waxid ima laba waxay sheegeen ama saddex waxay sheegeen mutawaatir maaha laba waxaa yastaxiilu fi lcaada way adag tahay caqligalna maaha raggaa tirada badan ama dadkaa tirada badan khabarka wariyey inay been ku heshin karaan caqligalba maaha maxaa laga wadaa yani maalan waxaan rabaa inaad ka gudubtaan casrigan Eh, social media uu jiro oo telephone iyo radio iyo facebook iyo kii kale iyo kii kale waxaan tirada badan ka gudub waxaa u laabataan baag hal kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sideed sanoo ka hor gadaal u laabta in in in in an era casri aan dadka wax ku xiriirin aanay jirin oo ninka xijaaz jooga ama ninka maka jooga iyo ninka almadina munawara jooga aanay xirin yeelan karin ilaa inay soo socdaa inay markaa isku soo socdaalaan maaha ninka baqdaad jooga iyo ninka jooga madiina noore xirir aan yeelan karin ninka muusul jooga ninka kuufa jooga xirir aan yeelan karin casrigaa dib ku laabto marka casrigaa marka la aado haddii marka dadka baraha kala duwan iyo iyo eh, daafaha kala duwan ku kala nool ay isku ay mutafiqiin ku noqdaan oo ku heshiiyaan ku heshiiyaan kama wada bimacnaa ay ay isku si u dhigaan ama isku si u sheegaan hal khabar khabarkaas muxuu kuu muujinaya wa inay h inay sax yihiin yani bimacnaa wa inay wuxuu yihiin wax markaa jiro boqolkiiba boqol maxay labadaa ruux yastaxiilu fi lcadati macquul maaha ninkan intuu markiiba ordo oo intuu tago baqdaad oo warkii intuu gudbiyo toban kale ula soo heshiyo toban kale intay xagga aadaan lakiin casrigan haddoo kale yastaxiilu fi lcaadati maaha maxaa diyaarad buu qaadan karaa adoo kula fadhiyo masr diraya allah mustacaan meel kale u gelayaa cameradan waxay gudbinaysaa intaasoo qofay u gudbinaysaa casrigan markay saciilu fi lcaadati marka waxaa laga wadaa waa dad ciidda ka badan oo aan been ku heshiin karin wey suurtagal maaha waa shay mustaxiil ah haddaba hadday ku heshiiyaan haddana waxaa kaaga daran markii jamaaca layidhi oo saciilu fi lcaadati an yatawaatu an yatawaafaqa calkadib layidhi baa waxaa layidhi wa asnaduuhu ilaa shayin maxsuus nimanka kan inuu yihahdo waxaa la yidhi ma waa inuu yihahdo samictu ra-aytu shaahadtu iltaqaytu bihi waa inuu yidhahdo waan arkay waan joogay waan maqlay waa la sheegay iyo waxaa la sheegayay ma maxsuus waa maxay waa in dareemayaasha ilahi subxana wa tacala qofka uu siiyo arag iyo maqalki wixii inuu ku sheegi karo ku tilmaami karo shardigaas ayaa marka loo shardiyey xadiidku markuu mutawaatir u noqono haddaba waxaa la yidhi marka mihaaluhu qowluhu sala allahu alayh wasalam tusaale waxa u ah xadiidkana man kadaba calaya mutacamidan qofkii aniga ugu been abuurta xaaluu u qasdayo si ula kaca ah inuu aniga ugu been abuurto falyatabawa maqcadahu min annaari halkuu naarta ka geli laha diyaarsado xadiidkan waa xadiid culus intaasoo saxaabi ayaa isku waafaqay yani bimacnaa intood waxay isku waafaqeen nabiga sal alla alay wasalam qofkii ku been abuurta in ahlu naar wey oo muttafaq caleyh dadka warinaya marka sabcuun ilaa thamaanuun saxaabi baa laga soo wariyay xadiidka isku sidii bay u sheegeen iyadoo midna islaamkiisu horreeyey midna uu dambeeyey iyagoo kale magaalo degan iyagoo markii nabiga u dhintay ay kala baaheen oo nabad meel uu tegay haddana isku sii baa loo sheegay halkaa marka oo mutawaatir waxaa lamida ah mutawaatir oo qur-aanka oo kale intu qur-aanka soo degitaankiisa waa mutawatir wey yani bimacnaa qur-aanka ad arkaysa waa mutawatir wey maaha axaadma walaxaadu marka axaad maxaa lagu magacaaba ma siwa almutawatiri w wixii mutawatir kasoo haran axaad ah wa huwa min xayثu الrutbati xagga darajada marka laga hadlaya ثalaaثaةu aqsaami weeye صaxiixu wa xasanu wa ضaciifu xadiidka marka wuxuu uqaybsamaa ima inuu saxiix noqdo ama inuu xasan noqdo oo daciif una noqda marka duruqdaba marka waxaan ka hadlaynaa xukunka xadiidka xadiidka marka waxaa la yaqiin weligeed ba culimadu waxay yaqiinaan alqisma thunaa-iya inay tahay xadiidka ima saxiix ima daciif qismadan dhexe ee leh ad alxadiid alxasan waa mid inuu soo diriday waxaana la sheegaa fi cahdi imaam tirmidi iyo waxayna awala man shahara alkhaaabi ilaa xataa culimadu tacriifka xadiidka xasanka khilaaf fara badan uu ka jiraa iqraab badan bay geliyeen ilaa uu ka yidhi alimaam adahabi wa ina cala ayasin an najida cala ayasin min an najida lahu tacriifan shaamilan waxaanu gaarnay inaanu ka quusanno in xadiidka xasanka ah tacriif loo helo laakiin tacriifta hadda wareegaysa ee culimmadu ay isku dayan waa tacriif soo dhaweyn karta boqol kiiba sagaashan iyo sagaal xadiidka xasankaa meel ku fariisan karta kow xadiidka xasankaa si tacriifkiisa loo fahmo kan saxiix inaan fahmno wey fasaxiix xadiidka saxiixa ah maa xadiid weeye naqalahu uu soo guuriyey cadlun mid caadila kow taamu dabdi xifdigiisuna uu buuxo bisanadin uu ku soo arooriyo ama kusoo guuriyo sanadkaasu mutasilin xiriira saddex wakhalaa ka maraaday min ashuduudi in lala gooni noqdo afar iyo walcilati bushigii ama ciladii alqaadixati ee dhaawacaysay halkaa marka waxaa ka muuqata alxadiidu saxiixu xadiisan shardi wato shantaa shardi mid ka mid a haddii la waayo xadiid saxiix ma noqonayo shardiga koowaad waxaan nidhi cidda warinaysaa waa inuu cadli u noqdo cadliga waxaa loola jeeda qof ka maran ka hadlimayna dunuubta teeda waaweyn ka hadlimayna waxaan ka hadlaynaa khawaarim almuru'aha xitaa fisqigii iyo wixii la midka ah waanu markaa uu ka maray macnaheeda maaha marka inuu baanti baan yani hadduu eedeeda uu soo maro muttaham bilkadib hadduu noqo weligiisa ma asaxayo waxaan ka wadnaa xataa waxyaabaha eh, alfisqi oo kale iyo waxalla wixii makhawaari murwa inuu ka maray taamu dabdi marka la yirina waxaa la muujinaya dabdigo waa xifdinta iyo shayga in la sugo sadrin wuu noqdaa oo ah qofki inuu dusha ka hayo kitaabin wuu noqdaa maadaama aanu dusha ka qaban karin inuu meel ugu qonayn oo ay tahay kitaabkana inuu ka ilaaliyo khalalka inuu ka ilaaliyo in wax markaa kusoo duriyo kitaabka aanu ka lumin oo kitaabka hadduu ka lumo ama la waayo ama eh, noocan ma khadkii ku qoraa iyo fartii ku qornaa hadday saa isugu faarfaartoo kale oo wixii isaga darmaan waxaa la leeyahy ikhtalata maadaama kutubtiisu ay sidaa noqotay taamudab waxaa kaloo haddana la raaciyay bisanadin muttasil sanadkan waa inu muttasil noqdo oo inqitaaci waa inuusan ku jirin waa inuu muctal aanu noqon waa inuu munqatic aanu noqon intuba aanu noqon shardiga afaraad waxaa la yidhi waa inuusan shaab noqono oo anuusan keligii la gooni noqon oo ruwaadda inteeda kale uu ku waafaqo haddana waxay cillad waa inaanay jirin cillad waxay noqon kartaa mid muuqata midaan muuqan yani wamaa bicillati gumuudin aw khafa mucallalin cindahum mucallalin cinda uhayl lfani wa tanulaha cilladdu waa maxay waa shay xadiidka ku jira oo xadiidkii dhaawacaysa oo aanan muuqan karin hadda marka xadiida la takhriijinayo qof kastoo daraasaad xadiida bartay way u sahlan tahay inuu barto ama uu ogaado hada ad hada raawi cadl miyah mise maha way sahlan tahay taamu dabdi mayah mise waa sahlanta mise maha sanadku mutasil ma yahay way sahlanta cadam shuduud way sahlantahay halka lagu kala tegay ay dadka qaarkood maalan oo eh, laleeyahay alimaam sheekh naasdiin albani waa muxadid laleeyahay ay dadka qaarkood titleka ku gaareen dadka ninety nine percentna ay gaari waayeen waa masalat alcilla wey cilada ragga yaqiin fara wey raggii waaweynaha addaara qodni rag ila yaqiin cilladu waxay leeyihiin ninka muxadidkaa sida ninka muxuu ahaa injineerka ah amaba ninka baabuurta sameeya oo kale haddii gaariga loo shiro wuxuu kuu sheegayaa gaarigan halkaas noocan madini mahasaaka ah muxuu ahaa motoorkaa sidaana biyihii waxbaasi ka yihiin mujarad marka loo shido oo dad kale iyo professionalska saas u yaqaana dadka muxadidiintani markay xadiidka maqlaan beycukayn kan xadiidka nabiga maaha kan waxbaa si ka ah markiiba way fahmayaan cilla cilla qaadixa marka marna way muuqan kartaa oo xadiid mursala ama xadiid munqaica mutasil laga dhigoo kale way muuqan kartaa mawquufoo marfuuc laga dhigoo kale marfuu mawquuf laga dhig way muuqan kartaa qofka hadduu baaro laakiin cillo waxaa jirto dahsoon oo dadka dhan aan u muuqan karin oo laguma cilla qaadixa halkaa way halka dadkii u kala tagin waana kutub alcilla cilal marka laleeyahay meesha ay daweyso waxaan u malaynay inta faahfaahsan tadriibkii iyo alfiyihii nagu soo mareen walxasanu xadiidka xasanka ah haddaba xadiidka xasanka ah marka inta aanan u gudbin shantii shardi hadda loo shardiyay xadiidka saxiixa ah, waa khasab in laga helo xadiidka xasanka keliya waxay ku kala duwan yihiin markii taamu dabdi la marayo ayaa halka ninka warinaya xadiidka saxiixa ah, la yidhi dabdigiisu waa inuu taam noqdo fuul noqdo dhinaca kale waxaa leeyahay fifty waa inuu noqdo khafiif ma gaarsiisna haddii ninkan uu yahay boqol kiiba boqol kan konton inuu noqdo laakiin boqol boqol hadday isla gaaraan taama dabdu wey keliya waxay ku kala duwan yihiin rijaal xadiid alxasan xagga xifdiga markay taagan tahay way xoogaa ka hooseeyaan rijaal xadiid saxiix wa kulu ma can rutbat lxusni qasr fahuwa daciif waaqsaamu katar markuu leeyahy lakin waxaa ka horeeya waa maxay walxasanu macruufu durqan ka saxiixishtaana kutubkii yaraa a soo xifdiseen nabiga sala allahu alayh wasalam axaadiidiisana dabcan fi hada aljanib waad arki doontaa maa naqalahu waa waxa uu wariyey cadadu cadlun uu wariyey dheh ruux cadliya khafiifu dabdi dabdigiisu aanu xoog badnayn bisanadin uu ku wariyay sanadkaasu mutasilin xiriir ah wakhalaa ka maraaday min ashuduudi in lala gooni noqdo iwalcilati alqaadixati ka maraaday wayasilu wuxuu gaaraa ilaa ayuu gaari karaa xasankii idaa tacadadat haddii ay badato duruquhu wadooyinka uu ku yimid wa yusama waxaa lagu magacaabaa saxiixan ligayrihi midkii saxiix ligayrihi baa lagu magacaabaa halkan marka waxaa jira hadda laba tacriif buu ina siiyey labada laba ho ka hoos jirta wuxuu ina siiyey asaxiixu lidaatihi waxaa garab ordaya alsaxiixu siiyey alxasanu lidaatihi waxaa garab ordaya alxasanu ligayrihi ba maxay keliyihiin xadiidka marka hadduu hal dariiq uu ku yimaado dabcan dariiqaas shanta shardi haddaanu ka helno ee saxiix waxaan leenahay saxiix saxiix lidaati wey sax waxaan leenahay saxiix lidaati xadiidka xasanka hadduu hal dariiq intuu ku yimaado oo shantii shardi ilaa shardan waaxidan khaf oo xifdigiina waxna saxiix xasan lidaati waxaa dhici karta marka goormuu saxiix